لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فظهر رسول الله بين درعين يومئذ halkaasaynu joognay baan u maray fadaahara wuxuu iska dulgeeyey suubanuhu rasuulullah yowmaidin bayna dircayn laba camburbeed dhexdood buu nabigu ka muuqday iska dulgashaday laba camburbileed ayuu intuu gashaday ayuu nabigu marka diyaar u diyaar garoobay marka mudaaharadu waa in la iska dulgeeyo oo laba shay aad iska dulgashataa loo jeeda wa acta liwaa almuhaajiriin muhaajiriin calankooda wuxuu u dhiibay muscab ibn cumayr buu dhiibay wa jacala calaa ixda almujanibatayn azubayr bnu cawaam labada dhinac labada dhinac ama labada garbaa mid ka midana wuxuu amiir ooga dhigay zubayr bnu cawaam alasadi mujanabataynku waa ciidanka labada daraf socda ee marka muqadimada iyo mu'aharada iyo qalbiga waa saddexdaas oo isku xigta oo isdaba jooga iyo laba jinaax ciidanka marka darfaha yimaade ee labada dhinac ka socda ee hadhow ama wax dhabar jabiya ama wax la wareega ama iswarka ka qabta ee go-doomiya mujanabataynka la yidhahda zubayr baa loo dhiibay khaasatan asaga zubayra ee miqdaad ibn alaswad ayaa waxaa lagu yidhi idinku fardaha fardoolayda inaad weerartaan isku dayaa wacala lukhraa tii kale wuxuu amiir oga dhigay almundir ibnu camr wastacrada nabigu wuxuu bandhigay ashabaaba yowmaidin intaan dagaalka la bilaabin ciidanka ilaa laysoo maray dhammaantii ciidanka nabigu inuu firiyu oo ogaado duqayda waayilkan dagaalkeedii uu reebo sidii loo reebay xudayfa aabbihii suxayb xuseyn loo reebay iyo saxaabi la ohan muxuu asaguna haabit ibnu waqsh asnada waa la reebay marka ninka waayeelka dagaal geli karin iyo dhallinyarada iyo aan weli adkaane hana qaadin oo dhanba dhan markaa inuu reebu doonaya isticraadku marka waa bandhig in lagu hormariyo markaad fiirayso bakshinto faradda wuxuu celiyey man istasqarahu can ilqitaal nabigu wuxuu celiyey dadku u yaraystay ee la yaraaday yudaalka ka celiyey wa kaana minhu dadka la reeba waxaa ka mid ahaa cabdulaahi bni cumara wa usaamata bnu zayd baa ka mid ah wa usayd bnu dahiir baa ka mid ah bacdu nusakh baa usayd bnu xudayr qorax laakiin waa khata wa usayd bnu dahirin sida udaybu ah ugaas ah wlbara ibnu caazibin ayaa asa ka mid ahaa wazayd bnu arqam baa ka mid ahaa bnu haabitin wa caraabat bnu aws baa ka mid ahaa bnu xasm wa ajaaza nabigu wuxuu baneeyo socodtiiyo waa geli karaa man ra'aahu cid uu arkay mutiiqan inuu dagaalka awoodo wa kaana minhum raggaa da'yar ee afariy toban jiryaalka ah ama shan iyo tobankaba dhannaa ee dagaalka awooda waxaa ka mid ahaa samuratu bnu jundub wa raafic bnu khadiija alansaari walahumaa waxaa u ahaaday xagga da'da maalinka labada saxaabiya yaryarkaee dagaalka loo fasaxay hamsa cashara sana hamsa casharata sana shan iyo toban sanay toban jir bay ahaayeen faqiila waxaa la yidhi ajaaza nabigu wuxuu ugu banneeye ugu fasaxa inay dagaalamaan man ajaaza cid uu banneeyey libuluuqihi bisinni sana culamada waxay yidhaahdeen shan iyo tobanka waa da lagu qaangaadho samure iyo raafic ibnu khadiij nabigu wuxuu dagaalka ugu fasaxay likownihimaa qad balaqa inay baaluqeen oo qaangaadheen awgii ayaa loogu dhiib yaa loogu fasaxay waradda nabigu wuxuu celiyey man radda ciduu naqay buu celiyey nabigu lisaqarihi yaraantiisa dadkii la celiyeyna yaraantu uu yaryo weli uusan mukallaf noqonin xaggana uusan qaangaahin uusan hanaqaadin buu u celiyey uu ka yarya can sini lbuluuqi daadi lagu qaangaari lahaa wa qaala aa'ifa sidaa marka xanaabilada ayaa rajaxa oo xoojiya jamaaca min alxanaabila laakiin madabkooda mashhuurka axnaafta ra'yigan mara axnaafta ra'yiga maro waxay leeyihiin waxa lagu qaangaaraa wixii rag ah dumarkuna bay ku qaangaaraan laakiin saxaabadan ee dhowrka uu fasaxay nabigu ee jirkeed ahaa iyo nimankuu reebay wax da' ku xidhan ma ahayn ruuxa hanaqaadkiisa iyo awooddiisa nin afariytojira yaa jirba ka xawowda mid jira waxaa tabar dhaama mid afartojira baarka la dhig marka waxaa weeye waa itaaqa aaaqa iyo mxuu ahaay istiaacada iyo tamakunka iyo alqudra calaa xamli silaaxi walqitaalku nabigu wax ku qiimaynhaya mooyeene da'da muusan eegayna axna afbaa ku jawaabaay waa halka aad oga dagaalama maalikiyaduna waa ka agdhow yihiin marka adugu qaabka hore waxaa qaba almaalikiyatu walxanafiya waqaala koox labada waxay sida hore waxaan rabaa cafwan shaaficiyada iyo xanaabilada rabaa sida hore iyaga qaba ashaafici walxanaabila ilan da'da weeye wa qaala aa'ifatun koox labaad waxay tiri wa hum walxanafiya inamaa ajaaza nabigu wuxuu u banneeyey man ajaaza ninkuu u fasaxa inuu dagaalo liidaaqatihi karidda iyo awoodidda uu awoodo inuu dagaalamo waradda wuxuu nabigu naqay man radda cidduu celiyey licadami taaqatihi tabar la'aan wax da' ku xidhan ma ahayne tabartii dagaal buusan hayn walaa ta'hiira raad ma laha raad ooma sugnanin baa lilbuluuqi wa cadamihi fii dalik shaniyo toban jirku ruuxu waa baaluqay iyo ma baaluq wax ku xidhan ma jiree ruuxu dagaalkii ma awoodaa gaashaanqaad ma yahay ma dagaal geli karaa ayaa wax ku xidhan yahay qaaluu yimid falamaa ra'aanii mutiiqan markuu arkay inaan awoodahay inaan dagaalamo ajaazani waa ii fasaxay muiiqann waay baalian niman waxay leen mahay muiiqan qaadiran lilqitaal wain lam abluq sikataba noqota waxaa weeye waa masale fiqi lagu dagaalamo ra'yiga waxaad moodaa ah xanaabilada iyo shaaficiyadu inuu xoog badan liannu wiilku inuu shan iyo toban gaadho ama gabadhu shan iyo toban jir ay noqoto inta badan waa islaasimaan qudrada hanaqaadka ruuxii iyo qudradiisii iyo dada waa isla socdaan inta badan ma kala hadhaan marka in ximanaad lagu xidho daahiroo la fahmi karo cadad ama da ama sinne waa muhiim jiddan haddaan doonno dagaalka ama dhahano ruuxii waayeelka ah ee kibar ee weynaa ee awoodi waayaba dagaalka waa laga reebay sidoo kale ninka qaan gaaray in dagaalami karo waan reebaynaa oo taasi waa manaad kale laakiin markaynu da'da ka hadlayna iyo baaluqidda in shan iyo tobanka lagu xidho waa shay macquulo bannaanka yaalla wey watacabad qurayshu lilqitaal quraysh baa dagaal u diyaargarooday ta'ahar wahum fii aaaaalaafin iyagoo saddex kun ah saddex kun bay ahaayeen wa fiihim mi'ata faarisan laba boqoloo fardooley baa ku jiray eh, labadaa boqol ee faris waa kuwa muslimiinta baabi'in doona wey adoo ku dagaalamaya hadduu farasku ku maro oo ku jiiro dee waa halis wey fa jacaluu waxay ka yeeleen calaa maymanatihim ciidanka dhanka mid ka wcala lmuyasaratgarabka bidixna cikrimata bn abi jahl wadafaca rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu u dhibay sayfahu seef markaa nabigu cudiyey oo u xulay oo u qooriyey ayuu u dhibay ilaa abi dujaanata simaad ibni kharasha simaad eh, ibni kharasha abu dujaana alansaari alkhasraji reer bin cabdilashal buu ahaa yuu nabigu u dhiibay wa kaana shujaacan cinda alxarbi dagaalamay ninkaasuu nabigu marka eh, marka intaanu li xabadi bilaabanin ee lasu eh, dhawaaday inuu seeftiisa qaaday saxaabadu markaasuu seeftan yaa ku qaadahaya seeftan yaa qaaday oo weliba xaqiisa marinay markaasaa layneen walba aniga aniga aniga eh, zubayr bnu cawaam hadda nabigan imaabti ahaayeenba nabi allow aniga idhi nabigu zubayr intuu ka wareejiyey oo cali baa laacay oo cumar baa laacay saxaabo dhan baa isu dayay seefta nabi maxamed nabigu abudujaanu u dhiibi oo yidhi seeftan qaad markaasuu nabi allow xaqiisu muxuu yahay seeftan xaqeedu maxay tahay wuxuu yidhi anlaa taqtula bihi musliman wa anlaa tafira bihi can kaafirin xaqiisu waxaa wey ruux muslim inaadan ku dilin gaalla aadan kaa cararin gaal haddaad aragto waa inaad madaxa bashaaqdo oo seeftaa kaga shaqayso oo seeftan iyo gaal isbartaan muslimna uu ka badbaado nabi allo waa igu ogtahay seeftii buu qaatay zubayr wuxuu yihi iga noqotay waan xanaaq xanaaq ma ahee waan isgalay buur dad adaa u xigaan isilay buur waa walaalka wa maca daalika muhaajiri qurashi ah adaa ka hor codsaday oo ruuxuu u horreeya ana yaa rasuullah yidhi baad ahayd saabiqiyadii asbaqiyada cafwan asbaqiyadii iyo qaraabanimadii iyo hijradii iyo qurashnimadii into dhanna waa ilaalin waaye wiil ansaareedoo soo rucleey buu nabiga ugu dhiiba hawsha siday iga noqotay lakin waan iska qabsaday buuri waxaan isku qanciyo waxaan is yidhi nabi maxamed iyo allah u ogaal badan ciddi seeftaan mudane waxba ha laakiin ballan waxaan ku qaday buuri inaan abudijaan daba galo maanta oon ogaado wuxuu samaynaha aan fiiriyo sidiisuba ninka seefta loo dhiibo zubayr waa uu xanaaq abu dujaana markuu nabigu seeftu u dhiibay seeftii buu qaatay wuxuu aaday meeloo alaab u taallay buu u dharkii buu iska bedelay wuxuu la soo baxay cimaamad guudan buu ku xidhay weer guudan buu xidhay ansar waxay dhaheen labisa abu dujaanata cisaabat almowt way ku yaqaaneen cisaabat almowt weerkii wuxuu xidhay geerida markuu baashaa xidha waa kala tagaa ama wuu dhiman ama u halaagaa way yaqaanaan dhaqan bay u lahayen ansar way istaqaanaayen ilaa niman soo dagaalamay ahaayeen weligii calgudaahidhawuuudunaahidhawrisuun uu dabagal dagaalka baa bilowday waa la isgalay xabadii baa socotay dhankuu maro yaan maraabu xaggu u dhaqaaqa waxbuu dhex qaadaa rag buu jiidaa wuu socdaa wuxuu ku dhowaaday bursuu intuu ka dhex baxay buu darbigii uxud buurtii buu tegay saan u socday y waxaan arkaybu nin gaal ah oo xoog badan oo balaayo ah oo ninkii muslima ku hor yimaadana tuura halkan dhaawac tirahaya ninka isku hor yimaadaanbu u kala tuuraa laba isleeg buu ka dhigaa kii dhaawacana uu ka dabataga waa dila waaba nin muxuu aha balaaye ah oo weliba dhaqan xun markaa dagaalaba isku dhaawactan mowta laiskugu lugeeye ninku kaa dhacaba ku kala daraatana ninka waaba bahalba ninkuu seefle helo wuu dhaawac tirhaya markaasna iyagu wuri ismana arkaan abudujaal dhankaasu ka dagaalam ninka gaalka dhankan ilaahay isu keen maadhib labadaas ilaahay waxaan ka baryaba abudujaane iyo ninkan gaalka ah in ilaahay isu keeno way socotay way socotay way socotay way isu yimaadeenbu say u soo socota xagga uga soo qooranhayay kana u soo socda isma arkaan yay meel dhow iska arkeen buur abudujaal ninkii buu aaday ninkina waa soo aaday laba seef baa la isnaabsaday kii maxamed u dhiibay iyo kii gaalkaa baa la isnaabsaday abudujaal la horreeyey gaashaan baa la iskaga dhigay gaashaankii laseeftu ma aysan ka qaban gaalkii baa soo daayay gaashaan buu dhibay gaalku seeftiisa gaashaanka midjaan ku dhegtay madaxuu qaaday lagu kala tagay markaasaan idhi bui allahu aclamu xayu yajcalu sayfahu ilaahay baa garanaya seefta nabi maashay marayso waan daba socday buui ninkii laga nasay nin dambe uu dhaawac tiro iyo nin dambe uu tuuro waa la waayay awjana waan dabagalay buui inaan dagaalamana waan isku dayaa inuu dhibdhinna waan rabaa buui waan fiiriyo wuxuu maanta sameeyo waa niman iskaba dagaal baan dhib ku haynaa suwe nafsiga bahala meel isbaabeynayo seef iyo waran iyo madax duulahaya ii qulqulahaya wuxuu daawanayaa ninka wuxuu sameey waana dagaalamaya waana isdifaacahaya suu socday buu ka dhexbaxay buuri gaalada oo dhanba markaas wuxuu tagay mucaskarkoodii mucaskarkii yuu tagay ay fadhiyanay haweenkii durbaanka garaacahaya lix iyo toban dumara ah oo qoreesheen oo durbaan tumahayo oo ragga caraabinhayo dhex galay hinda bintu cutba yuu seefta u baaciyey waxay samaynaysa ninka muslime dhaca ah ee dhaawaca bay dhaawac tiriisa bahal bay ahayd islaamtooda marka iyadoo islaam raggun dharka ka furanayso oo tooriyeynayso uu arkay marka nin buu moodaya sida ragga bay u labisnay markuu seefta u baaciyey yuu arkay inay naagtaba kaasuu garamariyay dhulka ku dhuftay seefta dhulkay qabatay markaasaa idhi maanta daayay cudur u hayo dagaalkii markuu dhammaada lagu kala tagay muslimiintiina dhab jidi badan soo gaadhay ee gaaladii noqotay yuu yidhi abudujaano maanto dhan waan kula socday horta ma nooshaha waa noolahay maanto dhan waan kula socday laakiin intii aad samaysoo dhan waan hal mar baa laakiin khalladay maxaa jira buurta uxud salkeeda markaad tagtay ruuxa aad seebta garan maraysa la aadeed faraha ka qaadeen muxuu ahaa wuxuu idhi haweenayba hinda bintu cud bay markaan seebta u baaciyey oy dhawaaqday baan gartay inay dumar tahay haweenay tahay markaasaan diiday seefta nabi maxay inaan bilcaan ku dhufto seefta nabi maxamed ii dhiibay akramtu sayfa rasuulillaahi muxuu ahaa can an adribaha wari bimra'a yani abujaanin bahla noocaasu ahaa wastashhada fii yowm alyamaama bader laga bilaabo dagaaluu nabi maxamed galo uu ka haray ayif taariikh min badrin ilaa xuruub alyamaama rag yamama naga qabtaa xuruub ridda inta idinaga qabto lama tirin karo halyey iyo baal iyo shujaac iyo ruga nabigu ku dhaaran jiro dhan yamama qabta wax uxud ku tegay iyo wax xuruubulyamaama ku tegay iyo biru mucuuna ragay naga qabaan weeye marka ninka abudujaana nabigu saasuu sabta ugu dortay nabigu raggiisa waa kala yaqaanay ninba ninku ka khatarsan yahay markay xaaladu adkaato si gooni oola dardaarmi jiray abudujan waxaa le seebtaan maanta nin adigoo qaadi mahayo wa acti sayfa xaqahu xaqiisa sii xaqiisuna waa sidaasa le waana siiye xaqiisa yowm alxudaybiya waa kaynu soo maray wayna iman doontaa in salam annaga uu ka qaaday baycat ridwan uu ka qaaday muxuu ahaay saddex bayco saddex bayco awal nabigu baycda la ku daray dadki dhexe uu ku daray baayic ya salama nabi allow qad baayactuka fi awali nnaas baayac idan baa lii haddana beecagal dadka u dambeeyana haddana waxaa lii yaa salama baayic nabi allow qad baayactuka fi awali nnaas wa fii awsatihi baayac baa lii haddana ayadan saddex goor baa baycad la galay taangi bu faras lama wadanin nin fardaha ka xoog badan buu ahaa ka dheereeya marka waxaa la rabaa inuu ballantaasi ay ku soo noqoto oo uu xusuuso wax kastoo dhacaba albayca aluula wاlثaaniya wاlثaalia inay ta'iiriyaan naftiisa iyo awooddiisa laba uu ku xisaabtamo sidaa darteed yowma uxud inabu markay hawshu xumaatay wuxuu ku wareegay raayat alansaar markuu muhaajiriin buu la safnaa markii hawshu habarwacasho gaadho lagu kala baxay ee saxaabadu lee'atay ee farduhu soo baxsadeen ee qaybna intay carartay ay tagto munaafiqiin meesha munaafiqiinta adan ka daba tageen muslimiin dacafay ahaayeen munaafiqiin maysan ahayn qaybna ayba iska fadhiisteenoo nabigaa la dalila inna ay jabtay wuxuu nabigu ku haray taxta raayati alansaar liannahum hum aladiina baayacuuhu cala difaacihi wa ximaayatihi muxuu ahaayey fi lmanshati walmakrah binnafsi waannafiis cama yadfacuuna abnaahum wa nisaa'ahum marka nabigu kusoo haray labiyo toban wiilo ansaarada kusoo dhammaanikaas abubakar iyo cumar iyo zubayr iyo dalxe iyo raggi waa la waayey ragga waweynaa nin walba ciidankii meelbaa meelba ku dagaalamhaya lannu markii la nabi waa la dilay nin walba wuxuu istifaac dagaalan ilaa dhimato idan nabigu inuu dhintay ku xisaabtan hayaan marka eh, raayatlansaar ba ku soo hadhay oo markaa eh, labayo toban ansaari baa nabigu geedaamay oo ku dagaalamay labayo tobankay soo u shiiday ku dhammaadeen labayo tobankii ansaari waxaa soo raacay oo markiiba si degdega ah soo gaadhay oo nabiga arkay talxa ibnu cubaydillah iyo sacd ibn waqaas marka itnaa cashara min alansaar iyo laba ninoo muhaajiriina afar iyo tobankaasaa nabiga ilaahay ku badbaadiyey inkastoo sacd isagu uu tilmaami doono maalinka ayada ah nabigu qaabka u dagaalamo uu tilmaami doono gabagabadu marka eh, abudujaana saas wax loogu dhiibay waana ah axaadiis sugan weeye in seefta loo dhiibay weliba balantaa laga qaaday waa aaaar eh, axaadiis haabita saxiixa wa kaana shujaacan buu ahaa nin geesi ah batalan halyey ah yakhtaalu eh, xaragooda isqadqaada cinda alxar nabi wuxuu ihi waa ilaahay waa jecel yahay midaani cinda alxar marka dagaalka la marahayo khuyaladan iyo fakhrigan iyo howlahan waa la jecel yahay laakiin marka aadan dagaalamaynin looma baahno marka ayadaa wa kaana awala man badara min almushrikiin mushrikiinta ninkii u soo horreeyey soo degdegay ee ummadda la hadlay muslimiinta abu caamir alfaasiq buu ahaa oo nin reer aws ah abuu caamir alfaasiqu madiinuu ka cararay quraysh buu aaday markay turkii islaameen ayuu islaamnimada isugu diiday marka uuba ka tegayba ama camr alfaasi muslimiinta u bixiyey subana u bixiyey waagoor abuamar eh, abu caamir alraahib baa la odhan jiray nin caabid oo khayr badan oo zaahid oo diimihii wax ka yaqaano bay carab haysatay ansaar qabla an tuslima markuu islaamkii la dagaalamay sanka taage iswaalay abu camir alfaasiq bay dhaheen raahib ma ahee waa faasiq magacaasay u bixiyeen wasmuhu eh, cabdu camrin ibnu sayfi wa kaana yusama raahiba magacaasaa loola jeeray raahibna waa lagu naanaysi jiray fasamaahu rasuululahi faasiqa rasuulkaa faasiqu bixiyey dacfiga ku jira tasmiyada nabiga laakiin waxaa soo mida saxaabada ee saxaabadu bixiyeen wa kaana ra'sa alaws ayuu ahaa fi ljaahiliya qoyskan reer aws ee tira ahaan laga badan yahay taaya ahaanna ayagu balaayada qaba islaamku markuu yimid rasibuamay qolyaha duqayda ah ee abwaanada ah, ee taladu ka go'do ee lala tashado ee wax la weydiiyo ee wax labidu ahaa falama jaa alislaam islaamkii markuu yimid shariqa bihi wuu ku saxday wuu ku saxday waxaad ku saxataa shariqa layihahdaa biyaha aad ku saxato iyo eh, cabitaanada waxa kugu saxda ee ku mari waaya ama meel kii caddaa kaa mara ee meeshay hawadu ka soo baxaysa maraa layadaa marka shariqa bihi diinta islaamka ugu saxo waa liqi waaye waa qaadan waaye ilaa asaga hawsha isku waday wajahara rasuul allah rasuulka ilahi wuxuu u caddaystay bilcadaawati colad fakharaja min almadiinati buu ka baxay wadahaba ilaa qurayshin quraysh buu aaday yu'allibuhum asagoo caraabinayo kicinhaya nabigana ku diray cada rasuulilah wayaxudum gubaabinaya calaa qitaali subahan la dagaalamaan oo cadan wuxuuna u yaga oo quraysh u ballanqaaday waa munaafiq kharibane labadiinood leeyahay wuxuu ku yidhi haddii aan idin raaco oon madiina tago oo tolka iyo arkaan anoo idinla socdo oon u yeedho maxamed oo idinka soo dareenhayaanbu ooday soo jebinhayaan ooday soo jebinhayaan waa weligii cayl wuxuu ka socon waaya markuu dabcan inuu sayidka ugu diro oo ay ooda soo jebiyaan socon maayo ruux hadduu wax fahmi kari mayse si kastoo kuu xurmayn jiray u wada dhalasheed u wada dhalateen aftahna u tahay adwaana u tahay haba socon maayo <clears throat> wacadum wuxuu u yaboohay bianna qowmuhu tolkii idaa ra'awhu markay arkaan asaga ataacuhu inay adeecahayaan uwa maaluu macahu xaggiis asaga ay soo fa kaana wala man laqiya lmuslimiina fa kaana wuxuu ahaa way abu camr raahim wala man laqiya lmuslim wuxuu u horreeya muslimiinta la kulmee la hadla markii uxun yimid fanaadaa qawmahu tolkiibuu u dhawaaqay watacarafa ilayhim waa isu sheegay wuxuuna ma garanaysaan anugu hebel baan ahay odaygiinni baan ahay ogaaskiinni baan ahay waad ila talinhayaa halkaasuu maray faqaaluu waxay dhaheen la ancama allaahu bika caynan yaa faasiqu miyuu yaqaana hadde nimankan la ancama allahu ilaahay kuma nicmeeyay dhaheen ama kuma qaboojin bika adiga caynan ilishaadu ma doogsato oo balaaya ha kugu dhacday dheh yaa faasiq kii alla daacadiisa ka furtay yaa faasiq fa qaala wuxuu markay saa ugu jawaabeen buu yaabay war waxaan ahay ninkii odaygiinna aha yaa tihiin ree aws baan nahay ee kugu dhacday dheh faasiqiyo waa qaadan laya waa kugu faqaala wuxuu laqad asaaba qawmi tolkay waxaa ku dhacay bacdii dabadaybu sharun shar baa ku habsadaybu nimankan sa hadalka iigu celin ee faasiq ileh ee icif faydahayo soo ree hebel ma ah oo wiilashiida ma ah walle balaaya iga dambaysay buur waxaa balaaya udbil khayr baa ka dambeeyey isagaa shar ku hadhay uma qaatala almuslimiina qitaalan shadiida wixii intaa kadambe wuxuu bilaabay muslimiinta la dagaalamo oo goobaabay gabyaano ah musiiba balaaya ilaa raggii waa badan yahay oo nin weye aad lasuma yaaan eh, haaatan ansaari muhairi aad suma yaaan ansaar waa istaqaanay laakiin labada qoys baan aad isu aqoon ansaari muhaajiriin baan aad wa kaana shicaaru muslimiina yowmaidin amid amid buu ahaa dil dil aduu ninku amid dhihi waayo way ku dhaca seeftaa maraysa sidaa darteed baa eh, xuseyn oo xudayfa aabbihi ayom uxud la dilay isaga duqa suxayl ah iyo odo kaloo haabit ibn waqshi la odhan jiray oo isna waayeel ahaa inagu maalinku soo baxay galabka jamcadahabu ku reebay madiina intuu fiiriy buu nimankan mau dagaalami karaan seefma ma qaadi karaan idinku iskaa jooga caruurtii haweenka halkaasii jooga galabkii aroortii dambe saftiga lasoo dalaysiiye la dagaalamay yay iswaraysteen waxaa leeyiin ma halka maa caruurtii haweenka dhex joogaynaa kola ciidanka aanu muslimiinta u hayna raayada iyo calanka ama biyaha aan wax ka gagayno ama dhaawaca aan dhaawac tiro xunbaan taraynaay inakee odaga wuxuu intaa waxaa ka fiican inaan shahaada ilaa laga wana mari way soo luudeen labadii duqay baa soo luudeen nabigu meel fadhisiyaa soo dhaqaqinaya odaygii thaabit bin waqshaasoo waa shiiday oo gaalo buu ku baxay amaa suxayl xusayl cafwan xusayl waalidu xudayfa asagoo muslimiin aan garanaynin baa dilay ile lama garanayo marka dambe muslimiintu ay soo noqdeen ee shaydaanku yidhi cibaad allahi fii ukhraakum gadaal baa ladinkaga yimid ay soo majireen intoodii hore iyo ciidanka dambe daba taagna muslimiinta baa isgaran waaya iyaga baa seefta isku babaslaayay muslimiin baa marka dilay xudayfa yidhi abi yaa cibaad allahi abi abi asaguna waa aabbahay oo aabbahay bay seefta la tagtay ilaha idin naxariista aabbahay baa dishay nabigu marka wuxuu inuu magsi bixiyo oo magsigii markaasuu waan sadaqaystay damu abi waa sadaqa cala lagama rabo nabiguna ruuxa saasoo kale ku dhinta ee saasoo kale lagu dilo magtiisa isagaa bixin jiray min bayt maal mujaahidiinta la saari maayo ninkii mujaahidka dal magtaasaa agee keenaya xageesa ka bixinaya dib dambe isaga xabad hoorinhaya udhe amaad muslim isku dishaa howlaha noocaase khata'a ku dhaca nabigu asagaa magta bixin jiray sidaa darteed baa xadiidka abushureec alkhusaaci ninkii reer hudele reer bani khusaaca dilee fii yowmi fatxi maka nabigaa magtiisi bixiyey labada nin ee uu camr beytu damri uu dilay ee ammaanka nabigu uu siiyey maktooda nabigaa bixiyey saxaabiga khaybar lagu dilay ee yuhuud kartay muslimiintana ay ku dhaaran waayeen nabigaa magtiisa bixiyey xudayfa ee aabbihii nabigu wuxuu dacinu magti bixiyo dhaqan buu nabigu saa u aad in lagu wali masaakiinoo jahalo ah oo hadday doonaan muxuu ahaaye markay rabaan ku maxaabto madhab shaafici markuu ka hoos baxana meel kale aado faylada gashada kulba meel filada ku dayabarayskulba meel sudha oo godadka godad wax soo sudha ayaa waa dhaweyd ku weeraro maxay rabaan maadaama isagu shaafici qabo muxuu ahay waxaa iska bixinaya marta ninkii gacanta laabaa iska bixinaya halkaas fiilada sudheen hadhow haddee ka soc shaafici markay arkeen odhanaya ninka muslim wuxuu u dhiman karaa liajli shaati faqad intuu iska dhaqaaqo taangigaas u dhiga ha shaadu helhaya qash asagoon ka siin xabadda طلب الشهادة إن قعن قال كبحض بدون نكاية وبدون منفعة للمسلمين ومن الجهاد الشافعي وحيدا محصور قلبه ورئيس الكلام بحب قال كلام كشدين أولا هذه الأدفع الداوي إنما بقى في لي وتاجروا كلام مال كشدين وحيد الدليل دليل قصع في عاد لكن بريس قبل هذا المال صدق وحوس عن معي عياذا بالله وأبلى وحاول على abu dujanata alansaariyu reer khadraji buu ahaa wa alxatu bn cubaydillaahi taymi waxaa ka sheegay abubakr sidiiq markii la yidhiba nebi maxamed waa nool yahay een meeshaan ka dagaalamay aan ka soo baxay waxaan arkayba nabigo wejiguna guudanyo dhiiggii badan ka socdo labada nin ay dhinaciisa ka dagaalamayaan rajulaani calayhima hiyaabun biid lam arahumaa qablu walaa bacdu yuqaatilaani canhu qitaalan ka ashad alqitaal laba nin nabigciidankaaga wixii soo agmaraba tuurahay daadinaya oo nabiga difaacahaya oo seefaha iyo leebka iyo warmaha iyo dhagaxa qaqabanaya waa jibriil iyo mikaa'iil nabigu haddaan labada ilaa ku bixin lama arkeen waxay go'aan awalu hadafu waa maxay quraysh waxay doonaysa nabiga mustahdaf ah cid kale ma rabto sidaa darteed baa su-aashu u horreeya abu subxuul maxamed sooma dhimanin sidiisuba horta dhibka ninkii keenay ee carab isku hor keenay ee wilasha aniga nagu laayay ee duqayda jaray maanta soomaalan ka farxanin buuri cumar wuxuu ihi ku bishaaraysan wax ku xumeeyo oo ku walbahaariyo waa kuu noolyahay buur in ku dhibta weli waa nooshahay buur yani abubakar <laughs> iyo cumar iyo nabi maxamed waa noolyihin buur in ku dhibto adduunka ugu rafaadaysa waa kuu diyaar intii shaydana ahlujanna markaan soo dhaqaaqay waxaan arkayba nabi maxamed oo eh, nin hortaaganya nin baa dagaalamaya oo aad u difaacahaya laba inoo cadcad oo aan gartay haddaysa aadama ahayna dhar cadna qabana waa dagaalamaya waxaa dhigo ilahu haddaan anugu aan noqon waayo ninka nabi maanta difaacahaya ilaah ka dhiga dalxa ka dhig kun dalxata ila waa isku qoysi sharabku raba inay qaataan nabigu markii laga kala jabay dalxa ibnu cubaydillaahi taymi ku soo hadhay taymi waa oo dalxa waa ilma waa qoyskii yaraa ee laangaabka ah. abubakar iyo qoys laangaab way ka dhashay oo aad u yar bay ahaayeen wayuqda almru xiina taqiibu taymun walaa yustashhaduuna wahum shuhuudu arrinka reer taymo maqan baa layska xukuman layska maamulo niman talada la siiya maysan ahayn cinda alcarab hadday joogaanna xataa makhraati lama gashado nimankii isgabi ayaa iscaayahay sidaa darteed odaygaga qaxaafo markay muslimiintu cabdullahi bni cumaan Eh, ibn abi quxaafa ay khaliifabubakar marka khaliif laga dhigay odaygu asagoo muslim maka joogay warkiibaa gaadhay waxaa nabigu waa dhintay wuu istirjaacsaday waa ilmeeyey kadib waa ducaysay wuxuula muslimiin taladoodii yaa qabto loo dhiibay waxaa li wiilkaadi haydhihinabo ma abubakar baa loo dhiibay usha muslimiinta haabaa layidhi oo dhab ah oo dhab ah wa radiyat banu hishaam banu haashim oy ku qanceen buu reer banu haashim nacam baa layidhi wa radiya banu makhsuum nacam baa layidhi wa banu eh, umaya ibni cabdishamsi nacam qurashoo dhan buu tiri jiray wa banu cadi jiribihioo dhan buu tiri haabaa le kulli waa ku qanceen kullay tala anuaan soo gaadhay maaha buu taladaani talada anuaan u soo joogay een carab ku aqaanay iyo quraysh ma aha buui waa hawl kale oo ilaahay rasadka la yimaadeen buui nin reer banu taym ah baa quraysh usheeda qaban oy u hogaansamahayaan howli annagu aan aqoon jirra maabu dabeedna odayoo boqol jir ah <laughs> boqol jir ah wey odaygu ugu horreeyey sudus qaata buu ahaa dhaxla awalu jaddin akhada sudusa abuquxaafo ah abubakar markuu dhintay dhaxalkiisi waxaa kasoo soo gaadhay asaga wiilkiisa ka dambeeyey sudus buu ka qaatay xaruntiiba laakiin ku celiyey dalxi ibnu cubaydillah marka maalinkaas asagiyo sacad baa meesha ninkii markaa kun alxata dalxa ma noqonin wuxuu noqday sacd waqaas ninkii uu suureeyey nimanka ansaareed soo biiriyey sacd waqaas buu ahaa bacda haadana waxaa yimid alxa zubayr abubakar cumar rag waa batay ilaa alaatiin bay ku dhowaadeen waa la iswaayey markii fardu ay soo fakadeen oo farasku dadkii dhex booday baa la iswaayey nin walba dhin marka wuxuu go-aan qaato dhankiisu u dagaalamo ile markor waa la wada socday ciidan ku socda nadaan buu ahaa ciidankoraa soo laabta waynu gaari doonaa kii dambena waa yimid waa laysku horifartin waa dhex waa la kala firxaday shan shan iyo toddobaa lasu raacay oo laisu difaacahay midalka ciidanku ciidanku waa ka badan yahay saddex kunoo nin iyo toddoba boqol nin wey ninkii marka dhowr boqol toddobaatan iyo konton baa tobankii iskugu tegays nabigaan la raadinaya cid kale lama raadinayo lama doonayo waطalxa ibnu cubaydillahi baa maalinkai aad u dagaalamay ilaa uu nabigu yuhi awjaba طalxatu raggii aad maalinka u dagaalamay buu ahaa raggaan cararayn buu ah niman saxadayda ka baxeenoo waa carareen niman nabigunbay ka fogaadeenoo dhan kale u go'een mayan waa joogeen raggii aan dhaqaaqin buu ku jiray wasadllaahi ba asna u dagaalamay ilahay libaaxiisi wa asad rasuulihi xamdu cabdalib ninkaasu waxbuu baabiye maalinkaa soddon iyo laba nin baa qurash laga dilay yowma uxudin nabar yar ma gaadhin laakiin waxaa weeye soddon iyo laba nin baa laga dilay soddon iyo labadaa nin cali iyo abu dujaana iyo zubayr iyo xamze iyo dalxa loo tiiriyaa badankood waxay mubaarase ku dilaan iyo waxay baabi'iyaan bay ahay ayagaa u badnaa ilaa labaatan nin keligood baa loo tiriya saxaabigu la odhan jira caasimu khayaanadii nimankii rumaad ee nimankii tobanka la dili jiray ee khoybna cadi oo ka tirsanaa ka amiirkoodii ah maalinkaa toddoba ninoo buu keligii diray toddoba nin oo weliba xamalatu liwa ahayd buu diray nin musiibo asagoo ansaari buu ahaa waxaa lagu dila waagay dabad khayaana niman ku dilay iyagoo toban ah oo sariyo sahan ahaabay magacdaa lagu helay wuxuu yidhi marka laa anzul calaa dimati kaafirin bukhaari u baabaystay baabu man ikhtaara alqatla min alistislaam walistisaar ninka imaam doorta inuu la dilo oo uu gacan gaalo uusan gelin ama uusan maxbuus noqonin iyo fadligiisa waa ka hadla xaafidkuna waa sharxin sidiisuba kitaabka mujaladka toddobaad iyo mujaladka sideedaad iyo lixaad waa in fatxubaariga aad daraasiisaan sidiisuba aad buu qiimo badan yahay labada dhowrka mujalad kitaab uljihaad iyo kitaab almaqaazi wasiyar iyo kitaab uljizya iyo kitaab usulxi meelahaas howlo badan baa ku jira almuhim raggaasi aad bay u dagaalameen oo marka abujaan anagu soo marray inuu beeca ku galay seeftina sidaa ku qaaday allaa yaqtula bihi muslimu anlaa yafira bihi can kaafirin kadib wuxuu qaatay seefta asagoo gabyahayo ana aladii caahadanii khaliil wanaxnu bisabxi ladan nakhiil gabay laamiyaa buu tirimayey way gabi jireen nimanku xamsa gabyahayay waa gubaabaa socota anaashiid baa la akrinaya ragga kicisaa loo cali bn abi aalib baa aad u dagaalamay wa anas ibn nadar baa aad u dagaalamay anas ibn nadar waa anas ibn maalik adeerkii wey adeerkii wey rubayc ibnu nadar iyo anas ibnu nadar asagu waa ninka shiiday dagaalkii beder buu markii beder ay dhammaatay buui ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan ballan kula galahaya haddii dagaal dambe rabbi uu ikeeno oon goobjoog noqdo ilahay wuxuu arkayaaba waxaan dhigo markii la soo jabay saxaabadu ay jabeen baa asagoo socdo oo sii ordaayo asagoo raba inuu jeedo yaa sacd mucaad oo raggi aan cararin ahaa miman abata walam yafir xeeladaysii dhanka u wareegmayo ninka dhaqdhaq buu ahaa bal markii u horraysa nabiga raggii badbaadiyey sacad ibn mucaad iyo sacd ibn cubaaday ahayd labadii ugaas bay ahayd markii u horraysay nabiga laga yabo gacan galada labadii badbaadiyeyba ahayd kadib baa haddana laga mashquulay wixii baa mugtay waa haraacinaya aroor buu daarku bilood ilaa casar buu socday casar gaaban buu waxyeelunka soo qaaday wuxuu bad bay ahayd hawl socotay wax ka badan sideed saaco amwaaj baa socota waa la kala dhammaan waaye marka waa la kala mashquuli sacad baa nabiga loogu yimid keligii marka dambu ka tegay shaqalahu lxarbu mar dambe wuxuu soo noqday nabi maxamed oo ay la joogaan soddon iyo dhowr nin ka badan ilaya cibaadallah su nabigu lahaa kolba ninka cara ilaya cibaadallah ee loo soo noqonay nabigu nool yahay loo soo anfariidahay kolba loo weeraxayo boqol nin baa soo noqotay marka eh, anas bin nadar markuu asagoo sii socday wuxuu arkay sacaad og oo xag u socday yaa sacad yaa abaa camr kunyadiisi ilaa ayn xaggeed aadi wallahi inii la ajidu riixa aljannati min duuni uxudud buurtan uxudin hadda ii muuqata sukaydaan jannada ka dareemay carafteedii inaa kembur ha noqonin bad buu dhex galay meel meeshana gaabadu warba ka soo jeedaan ay wax ku riiqahayaan mutiinbaday faqaatal xataa qutil nabi maxamedow wallaahi lam astatic ma stataaca bu saadiq wey wuxuu i hawsha uu sameeye anas aanuma samayn karin bu hawshuu sameeye uma dhaqaaqa karin la garan waayo beri baa ku gooyey seef iyo waran iyo asaga dhan jidkiisa wuxuu noqday hilib bisil buu noqday gabarh walaashii ah waxay garatay faryadiisa baryadan lugeed keliyay garatay baryadan waxay tiri baryadii anas ibn durwaalka weeye tiri sideetan nabar bayna tacnatin birumxin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisahmin baa laga helay markaas jirkiisi meel noo la waayey waa la waa la dogay raggii aad dagaalamay buu ahaa nabigaa waagi dambe markii suurta axsaab la soo degay man qadaa naxbah wa minhum yantadir wama badalu tabdiila ayaa saxaabadu waxay dhaceen ogaadaan wa minhum man qadaa naxbah markaas ninka miga nabiga u diray weydiye baa leey iyagoo nabiga ku xishoon jiray inay su-aalaha qayaxan weydiiyaan maysan jeclay nabigu waa dhibsan jiray nin bay u surciyeen reemiyo oo caqli badan ya rasuul allah man iladii qadaa naxbahu nabigu waa ka aamusay haddana su-aashiibuu ku celiyey nabigu waa ka aamusay mar saddexaad buu ku cesho waa ka aamusay wax yar marka la fadheeyey muxuu ahaayey talxa ibnu cubaydillaah ayaa soo galay oo soo weysaystay markaasuu yidhi fa ayna saa'il miman qadaa naxbahu markaasuu ana yaa rasul wuxuu ihi miman qadaa naxbahu waxaa weeye waa waa talxa bni cubaydillaah waxaa kaloo ka mid a ah anas bn nadar anas bn nadar wuxuu galay iisoo qabta ninkii ka run sheegaan raba aayadda qaybtada hore min rijaalun sadaquu maa caahadullah calayh maa caahadullah calayh waxaa weeye anas mudar man qadaca naxna wuxuu ku waa alxa ibnu cubaydillah leannu maalinkaasi aad buu u dagaalamay xataa marka dambe nabigu ku foorarsaday say warmuhu ugu dhacaan abudujaana ku soo gaadhay ibnu cumarna wuxuu le abudujana waxaan arkay dhabarkiisa aad mooda kashiidu dhabarkiisa nabigu ku foorarsaday isu dhigay dhabarkiisa wuxuu noqday barkashiidaan moodaa waa leebka ku dhacahaya korkiisa ee nabiga ku kashadu ma taqaanaad kashadu ma taqaanaad waxay leedahay qod xodhaa dheer oo fara badan oo libaaxa iskaga difaacda wixii soo rarda saasay leedahay way sideynaysaa say iska socotay alaab waad kala cararaysaa qodxaha waa isku difaa marna way saydhaa dhabarkiisa waxaad moodaa buu yidhi abudujaana markuu nabiga ku hagoogtay gaashaankii ma jiro ciidankii baasaa u yacbala dagaalamaya waxaad moodaa buu kashiida dhabarkeed waxaa leed ku taagan iyo fallaadh iyo eebaa ka qodont ilaah baa ka badbaadiyey waxba mu noqon waa ka kacay xanuunka asaga raggii dagaalamina ku jiray wa sacd bnu rabiic sacd bnu rabiic asagu hawshiisa hawla qiyaas karaa ma ahaynba istashhada fii muxuu aha fii yowmi uxudin asagoo marka dhaawaca oo ay naf yar ku jirto buu nabigu wuxuu yihi markii ciidanka la ururinayay weli aan la kala food qaadin laakiin weli hawsha ay fuudaatay dagaalku fuudaaday iyo wuxuu yihi zayd ibnu thaabit wuxuu yihi waxaad ogaataa maa faala sacd bnu rabiic dhaawacii baan dhex qaaday shahaadadii baan dhex qaaday waxaan arki karay markaasaan u tagay buhi asagoo nafyar ay ku jirto haddaad aragta buhi asagoo nool wax maqlahaya waxaad igu saraa waxaadna ku tiraahdaa abshir bijannat illaahi subxaana wa tacaala markaasaan u tagay asagoo nafta ku jirto waxaa nabidaa ku soo salaamayay wuuna ku doonaya inuu ku arko wuxuu nabiga igu salaam calaa rasuulillahi wa calayka asalaam rasuulka ilaahay salaam dusha adiguna allaha ku salaam waxaadna u sheegtaa inii ajidu riixa aljanna hadda ii carfaysaabur wuu sii socdaa nafti baa ku jararaysa waa socdaa inii ajidu riixa aljanna tolkay waxaad u sheegtaa ansaareed buuri anlaa lahum cinda allah in khalusa axadu ilaa rasuuli illahi wa fiihim darfatu caynin tadrif xur waxaad u sheegtaa in ballankii cahdiga ay ka baxeen haddii nabiga loo gudbo wax la gaadhsiiyo inta laga helay ilbiriqli inta ninka nool yahay axad ansar intuu nool yahay nabiga haddii la gaadho gaalo wax ay gaadho ballankii waad ka baxeen u sheegmo nabigu hadduu dhinto nabigu waa dhintay baan maqlahay hadduuba nool yahay waa khayr hadduuse dhinto faqad ballaqa risaala famuutu calaa ma mata calayhi risaaladii waa gudbeen nabigu fariintii ee ku dhinta wixii lagu dila nabigu daaficu can diinikum wamaatu bicala maata calayh muxamed markaasuu famaad naftu waa ka dareertay sacnu rabiic nin adag buu ahaa boqoydii ansaaree dardaarankaasuu ka tegey zayd ibnu taabici isbedelay waa naf baxaaya fariimuhu ka tagaaya wasiyadiisi waan xamili waayo u sheeg buu idhi hadday nebi maxamed dib loo geystay gabadh intay ansaar ka nooshaay in ballankii cadiga ay ka baxeen hadduu nabigu dhintana axad bini aadama wad la weeye falyamuutu calaa mamaata calayh fainahu qad ballaqa risaalata wa ada alamaana sacbnu rabiic marka waa xaalkiisu xaal sahlan ma ahay wa kaanat dowlatu halabadu waxay u ahayd waa adowla iyo alhalaba gacanta sare waxaa lahaa awala nahaari maalinka miskiisa hore lilmuslimiin cala alkufaar muslimiinta gaalada ka adkaaday fanhazama waa jabay caduwullahi cadow ilahi baa jabay marka hore wawallow waa jeedsadeen mudbirna xaalay daba jeedinhayaan xataa intahaw ilaa ay ku intoodanayga ilaa nisaa'ihi dumarkooda ay gaadheen dumarkii gadaal fadhiiyey dubaanka garaacahaya ee mashxarada iyo ragga guubaabinaya ku dhexdhaceen meeshan alaabtuu taallay baa lasla tegay talaskii baa laysla tegay falamaa ra'a rumaatu qolihii garaafada ahaa ee kontonka cabdullah bin jubayr amiirku ahaa ee buurta la fadhiisiiye ee halkan dhabarjaba naga ilaaliya markay arkeen haziimatahum gaaladii jabkeedii tarakuu waxay ka tageen markisahum meeshii la fadhiisiiyey markasahum meeshii lagu talagalay makaanu fadhiga halkan fadhiya layii halkan ka dagaalgala alladii amarahum rasuulu llahi sal l slam bixifdihi meeshii la ilaaliya yani meeshu allah ka wada weeye marka horeba ciidankii kunka ahaa waa saddex boqol yay noqdeen munaafiqiinay dhinac dhan baana farurmay aaniyan nimanka rumaadee kotonka ahaa markii khaalid iyo ciidankiisii fardola isku daya inay meesha soo maqiiqaan masjid abajiriyaan saddex goorbay intay leebiyeen bay celiyeen way celiyeen way celiyeen way celiyeen ilaa khaalid iyo cikrima ay ka samreen in muslimiinta daba maraan ay fardihii soo geliyaan taangii ay soo daayaan kadib jabkii hore galow jabeenba waxaa iskhilaafay rumaadii kontonka baa iskhilaafay waxay isku khilaafeen waxa nimanka jabeene ka dhaqan urursan afartan nin baa dhaqan konton iyo afartan nin baaba degtay cabdullahi ibnu jubayr alcawsi oo amiirkii ahaa iyo sagaal nin oo ku soo hadhay ayaa marka fardihii lagu soo daayay markaa kay meeshoo bannaan muslimiintana ay sii jeedaan gaada caydhsan hayaan ba intay la wareegeen bay dhabarka iga yimaadeen haddii adoo sii jeeda oo taangii xagga dambe kaaga yimid ku noqon baad dhihi markay muslimiintu soo majiireen ay bal ciidankan iska difaaca baa kuwii horana soo noqdeen gaalay la sii caydhsan way surogal celiyeen maxaa yeelay taangii fardiiba xagga dambe ka yimid muslimiintuna hal farsinaysa waa ogaayeen hal faras ma wataan waa inaga soo xaqiijinay hal farsinuusan imaan meesha iyada labadii boqol ee faras bagaal ka soo dhaafday gaaladina waa soo noqdeen laba dhamayna masjidka ku dhacday marka waa iskhilaafeen aafaa meesha ka dhaca tiyaba marka qadiyada marka sheekhu ka hadlaya taraku waxay ka tageen rumaadi markasahum meesha lagu talagalay alladii markaas amarahum rasuullah u faray bixifdi inay ilaaliyaan difaacan wa qaaluu waxay is yidhaahdeen ayagu yaa qowm alhaniimata war haniimada war xoolaha aan bobnayna kiyaan wax ka qaadan fadakarahum amiiruhum amiirkooda wuxuu xusuusiyey cahd allahi cahda rasuulilahi buu xusuusiyey waa cabdullaahi falam yasmacu waa diidahadi meeshuu allah ka wada dameeraa weyne ka dhalal maqli jiray qadar allah socda wadannuu waxayna maleeyeen muslimiinta tegay munaafiqnimo kama ahayn iyo cisyaan liamri rasuulilahi waxay isdhaheen baahidii laydiin dhigay meesha ee nabigu meesha idiin qotonshay iyo aaggii laydinku daga waa dhammaatay jaa'a nasrullah gaana waa jabeen soo noqon mahayaan hadda kadib waxaad meesha usii fadhidaan waa macnadarre ee ka qayb qaatay isdhaheen qaniimada ururinteeda wadannu waxay maleeyeen <clears throat> annahum an laysa lilmushrikiina rajcatun mushrikiinta wax sunnoqo damba inuusan u sugnaanin iyo rogal cilmiah fadahabuu waxay eh, u dhaqaaqeen fii alab alhaniimati haniimada in la raadiy waakhaluu waxayna banneeyeen waahlu waahlu cafwan waakhluu waxayna banneeyeen u cidleeyeen athaqra furintii meeshu furintayd bay banneeyeen ee loogu talagay inay ku difaacaan wa karram waxaa soo rogal celiyey ama soo xambaaray fursaan mushrikiin mar laba ilaa saddex goor horaa laga celiyey meesha mar afraadna isu soo maqiiqeen fawajaduu waxay heleen althaqra khaaliyan furintoo bannaan bay arkeen qad khalaa ka badhnaaday min arumaati fajaazuu minhu waa kasoo gudbeen waliba tobankii nina ku hadhay bay la dagaalameen markaasay laayeen ayaguna leebibka ka dhamaaday leebibka saako dhan bay garahayeen intaasoo goor bay fardaha jebiyeen oo ku rushaynayeen leebibka ku yaraaday ciidankii oo yar oo toban ah fardihoo dhowr boqol ah oo la dagaalamay tobankii saxaabi waa shiiday ee ansaareen watamakanuu u suuragalay gaalada wey xataa aqbala aakhiruhum fa axaatuu bilmuslimiin watamakanuu gaaladu waxay makansaneen muslimiinta inay xagga dambe ka soo galaan oo xagga dambe naga dhabarjabiyaan xataa aqbala ilaa uu soo qaabilay aakhiruhum kid ugu dambeeyey aakhiruhum waa muxuu waa kii cararee ay soo noqdeen wey qolihii horaa soo noqday kuwana waa soo dhaqaaqeen fa bilmuslimiin muslimiinta hareereeyeen aggii agga laba dhaman de agga lagaaga yimi laba boqol farsay kaa soo gashay xaggana dhowr kun iyo dhowr boqol ay ka soo laabteen waxaa laba kun iyo dhowr boqol ka badan laba dhamanayn bay muslimiinta kale fa akram allahu ilahi wuxuu ku karamay man akrama minhum bishahaada ninkuu alla doonay kii shahaadadu ku karaameey waa karaamo laakiin beriya dambe shahaadadu waxay noqotay baaba iyo balaayo iyo tahawur iyo dhibdaadin iyo kharibnaan iyo caqli darro iyo maangaal iyo naar iyo jahanamo la galaayo bay noqotay amaa cinda allahi wa cinda rasuuli waa karaama karaamo weye sheekh wuxuu hi faakrama allahu man akrama minhum bishahaada waa inaga soo maray markii xadiidkii axmed iyo xaakim ay soo saareen xadiidka anas iyo ibni cumar iyo zayd ee ku saabsanaa qadiyadii camr ibni jamuux wuxuu lahaa afar wiil walahu arbacatu banuun hum kalasad kalusuul afar wiil oo ilaa bader ilaa uxud jamiica almacaarig galay bay ahay intooda shiiday mooye labaa ka shiiday mooye yuu odaygu dhalay waayella waa ahaa wa kaana acraja shadiida alcaraj lugta midigta waliba ibar bay ahayd markii bader ay axud la gaadhay buu intuu tashaday buu i waxaan la socda may maqlaysaan ha aabbihiin baan ahay dagaalkan la egiye waxay dhahan aabbow waayeella waa tahay naaficun yaana waa tahay ilaahay baana kuu cudur daaray annagana gaala kaaga filan aabbow iska nas wuxuuhi iga leexdaa janna dayatayaan laydii jannada laydiini buuri waxaa le aabbow jannadu u baahan tahay meesha waa lagugu baabi'ina seefta baa ku jiiri waxaa noo tari meesidi nimanka annagaa la xisaabtan aabbow noo joog doodii wiilashii iyo duqi waa adkaatay nabigu oo tagay wuxuu nabi maxamedow wuu luuday bukooradiisu qaatay yuushiis lugtu intuu ku laabtay buu yuu wuxuu nabi maxamedu gaalaa soo dhawaatay meel aan gaari karanay maanta joogaan waa kuwan shahaado iyo jannana iisoo carfaysa wiilasha aana le afartahaydna khayr ilaahay ila doonayba ii diidan yihiin waxaase ku weyd intaan adkartayda sheegan haddii maanta intaan meesha tagan la ii dilo lugtanoo fooyow jannada makuga dhex ogeynayaagu lugtan caalka noqotay ee xiidka noqotay intay kala fidoo la habeeniyo ayadoo lug fiicanasoo ku dhex lugeynma jannada bacaadka nabig wuxuu hawad kula istaabi haddii aad shiido naba lagula sheega qaban mara la hadal afartan wey nabig wuxuu waa runtooda ilah baa ku cudur daaray iska joog adeer wuxuu uhi maya inii la arjuu an astashida wa ana taa bicarjati haadihi fi ljanna buuri wuxuuna nabal waxaan rajaynayaa inaan shihiido oo lugtan naafadaa kula istaaga jannada wahiya saxiixatu wiilashii baa isfiiriya nabiga bay soo wuxuu yihi dacuuhu lacala allaha yarsuqahu shahaada inuu wax noo tara laga yaaba ma laha meesha ma waxba ma tari kara duqu waxbuu noo anfacahaya madow uu buuxinaya iska daaya dacuuhu lacala allaha yarsuqahu shahaada daaya inuu shiidaa laga yaabaayo alabu shahaada min almaqaasid alabu shahaada waa min almaqaasid aljihaadiya calankiibuu qabtay ciidankii soo dhex buxuusiyey seebtii baa la tagtay nabigaa soo dul istaagay asagoo ay ka dareertay wuxuu uhi innii la arju an yaaca arjatii haadihi carjatahu haadihi cafwan fi ljanna wahiya saxiixa xadiis saxiixa wey xata sheekh albani wuu saxiixiyaa fi saxiixi sira xadiidka isaga ah midaan makaiir siirada makaiira uu yaro gaabiyo sheekhu <clears throat> marka raggii muslimiintu marka hore aad bay u dagaalameen wacdadayna muujiyeen weliba waxaa kugu filan keliya in ay dileen sagaal nin oo calanka waday niman reer bani reer cabdari ah oo nimankii xaramka fadhii jira ah ee xajabada ahaa ayaa calanka qureysheed waday talxa ibn abi al alcabdari ayaa calanka gaalada waday waa kii soo baxay ay hal mubaris waa kii zubayr uu jeeray macarratiinkaasoo mari walaalkiibaa calanka qaaday cali baa dilay marka dagaalku u bilowday walaalkii ku xigay baa qaaday oo naafic loodhan jiray caasim baa dilay nin walaalkii oo kale oo loodhan jiray maslamaa qaaday waa ninka afraad mise shanaad wey ninka afraade waa rag walaala ah xamsa kala tuuray fa jacalahu kalamsi daahi zayd wuxuu hi waxaan muda seebti madaxiisina gaftay seeftii madaxu inay gaftay seeftoo baxday la arkay maalin kala yaalla marka waxaan wuu gafay waxaan joogu dhagax wax dhuu lahay xamse markuu ku gacan qaadahada waxaa weeye <laughs> waa la iskaa inaad jirto kale afartaa markay israaceen baa quraysh kala soo baxday calankii in la qaado way cilanka dil uu dhumo ciidanka kala fukanaya meeshuu calanku jiray ciidanku isugu yimaanayaan nin kalaa qaaday zubayr baa kala tuuray sagaal nin baa la dhigay xamalatliba o dhan baa dhammaaday nin dambu qaadanna waay muslimiintu maalinka qaabka u dagaalameen qaab lasaalamaa nimankan la jabiye hadday rumadu meeshu noo fadhihi lahaayeen waa lagu kala tegi lahaa markii wax qaadan la waayey yaa haweenay qaaday camra bintu eh, xaarif alxaariiya haweeney la odhan baa calankii qaaday markaasay soo urursadeen oy fahmeen meesha joogaan iyo ciidankooda meeshuu jiro iyo qaabku muslimiintu u dagaalamhayaan ilaah markaa uu ka gabayay xasaan uu yidhi haddaysan eh, haddaysan xaaridee jiri lahayn walowlaa liwaau lxaarifiyati asbaxuu yubaacuuna fi laswaaqi bayca jalaa'ibihum gabay dheeroo ka taliyo baayi ahayd hadday haweenayda xaarid aysan calanka qaadi lahayn buri suuqaan sidii geeli iyo adhigi iyo dabaaxdii ku ibin lahaa buy kulligood walowlaa liwaau lxaarifiyati asbaxu yubaacuuna bilaswaaqi bayca aljalaa'ibuajalaaib waa jamcu jalab waa waxyaabaha suuqa la keena ee dibadaha laga keena soo suqmeeyo marka nimanku say u ba'een sagaal xamalatu liwaa meesha marka muslimiintu cumayr baa calanka muhaajiriinta waday markuu shihiiday calanka waxaa qaaday caliy baa qaaday yakfi saasayna ku socotaa wuf laakiin niman calankoodii qaadan waaye bay nimanku noqdeen aa lagu kala baxay weliba aad aad buu gabiy wuxuu ku yidhi markuu xasan ka hadlay qadiyadda ayada ragga sagaalkan ka hadlay fakhartum billiwaa'i wa sharu fakhrin liwaa rudda ilaa sawaabi sawaabku waa adoon ree cabdari ahaa oo markay sideed nin israaceen yaa nin xoroo qaala la waayo ninkii qaala waa go'ahaya laba isleeg baa laga dhigahaya addoon sawaab la odhan jira ayagu ay lahaayeen baa markii warhawshu hawlbame calanko rabanayo oo farduhu ku tumanhayaan oo la jiirayo qaaday markaasuu la istaagay garabkana baxay markaasuu gacantan ku qabsaday kana waa baxay meeshan garbuhu geliyay kaasuu la fadhiistay dhexdaa la kala gooyey markaasuu saara alcalamu mujandalan wax qaadaan la waayo marka wuxuu ku caayahayaa xasaan maxaad sheegaysaa mur calankiinni waagi dambe wuxuu ku ursan addoon inuu qabto addoon aw axraartiinni aw gobtii quraysheed xaggay ka baxeen marka wuxuu leeyahy fakhartum billiwaa'i wa sharu fakhrin liwaa'un xiina rudda ilaa sawaabi jacaltum fakhrakum fiihi licabdin wa alamu man yaqaw muxuu yihi waxaad ku faanqanteen liwaa liwaa wa sharu fakhrin wuxuuhi ammaan waxaa u liidata liwaaun xiina rudda ilaa sawaabi calankii sawaab loo dhiibay baa ceeb idinku filan buuri jacaltum fakhrakum fiihi licabdin wixii ammaan iyo calan ahaayad lahaydeen adoon baad ku aaminteen buuri wa alamu man yadacu cafra turaabi rag waxaa u liita ninka ciidda kuda buuri carada kuda wax ka daya haween baa laisuy wax laga daye carra ninka wax ka daya dad u liita buuri wuxuu jeeda calankiina marka dambe ee caradu kadaygu u jeedaa dhulka wax ka qadan la waaye marka aad buu gabay dheeroo noocaas uu ku ciilbaxay kacab baa gabiyey cabdulaahi baa gabiyey maraatida ay saxaabadu u tiriyaan xamsa keligii boqol bayd bay ku dhaafaysaa may kun bayd baan dhaho alfa bayd way ka badan tahay saxaabi kastoo gebi kare waa gabi hawsha qodobaa ka gabiya shuhaadadu markay dhammaadaan ee ragga magaca leh waa in hawshooda laga hadlo weeye iyadoon lagu xadgudbayn waxay ahaayeen say ummaddu ay ugu dhiidato hawsha ayada ah oo jihaadka loo jeclaado oo shahaadada loo dalbo ummadda waa in la jeclaysiiyo waana dhaqanka ilahay fii kitaabihi laakiin ummadda in la cabsiiyo oo laga dhiga maxtarakiya mahlaka laga dhigo waa dhaqanka munaasimiinta munqadiciinta nimanku neeftu ka socoto warkooda weeye almuhim hawshaasi aad bay saxaabadu muslimiintu maalinka u dagaalameen laakiin waxaa weeye gadaal bay hawshu ka xumaatay oo cisyaankii mukhaalafada aanu samaynay ayaa dhibka fawaaidda waanu gaardan xikamka kitaabka ku jira aan matniga kaxeeyo goorto fa akrama allahu man akrama minhu bishahaadatin wahum sabcuun toddobaatan lixdan iyo labo ansaareed ama lixdan iyo afar ansaareed iyo sideed muhaajiriin bay ahaayeen marka la soo gaabay qadiyadda lixdan iyo afar ansaariyiina iyo sideed muhaajir toddobaatan iyo labadaasaa shahiiday waa siday ahlu siro maqaaji u badan yihiin culmo waxay gaadhsiiyaan sagaashan iyo lix saxaabi baa shahiida bay iyo dadkii dambe seebtu qaatay toddobaatan way ka badan yihiin sagaashan lix bay gaadhaan laakiin inta loo badan yahay labadaas wey muhaajiriin dhowr afar iyo toban baa la gaadhsiiyaa ragga badiya rag iyo labaatan dhowr bay gaadhsiiyan sawaabkuna waxaa weeye muhaajiriinta dhammaatay inaysan labaiyo toban ka badnayn ansaar baa aad u leeatay watawalla asaxaabatu saxaabadii baa jeedsaday wa khalasa almushrikuun mushrikuuntu waxay gaadheen ilaa rasuulilah rasuulka ilaahay bay gaadheen fa jaracuu waxay dhaawaceen wajhawlkariim wejiga nabigay dhaawaceen nabiga waxay rabaan inay dilaan isugu tagaan waxaa bilmunaasaba in xusan mudan raggii gaalada ahaa ee nabiga u gacan qaaday maalinka ay dhib u geystay kulligood maatu cala alkufr washirk laakiin dagaalka uxud gaaladay ka soo qayb gashay xilliga ayadaa akarum aslama nimankii maalinka nabiga la dagaalamayay ee muslimiinta baabayay akarkooda waa islaamay haweenkii lix iyo tobankaa ah ee gaalada gubaabinaya akarkooda waa islaameen laakiin nabiga ragga u gacan qaaday kulluhum sanadkii kadib dhammaadeen kulluhum maata cala kufr sanadka sanadka wixii nin gaadhay kuma jirin nin labayo toban bilood dhammaystay ma lahayn wa kulluhum maatu cala shirki walkufr ragga nabiga u gacan qaaday waxaa ka mid ah cutba ibn waqaas sacad walaalkii sacad walaalkii wuxuu isku dayay ilaa galabka dambe inuu oo waa waayay ninka u horreeyay nabiga dhagax ku dhuftay buu ahaa intuu gartay waxaa ka mid ahaa cabdullahi bnu shihaab waa maxamed zuhri awgii u weye uhrigan eh, taabiciga ee badan wariyey awgii u ila waa maxamed ibnu muslim ibn cabdillahi bnu shihaab azuhri weye eh, marka awowgii iyo nin oja cabdulahi eh, ibnu qani ah oo ninkii nabiga dhoosha ka jabiyey ah ama miqfarka geliyey ah aduu raggi lix ah oo nabiga si xun ugu gacan qaaday kulligood wuxuu amaata cala shirki walkufr bal alimaam ibnuqayim isagu wuxuu ku sheegay fi kitaab albadaac alfawaid wuxuu ku sheegay ninka ibnuqamya ah ee nabiga dhoosha ka jabiyey asaga wixii ka farcamay ilmo walba markuu soddon gaayo kaa ka daata waana qoys la yaqaana aminka nashaan bay dagaabur xilligu joogay qarninkii sideedaad ilaahay wuxuu ku cadaabay ciqaab ooga dhigay maadaama nabiga ilaahay dhoosha ka ridan oy ka jabiyeen cuquba waxaa looga dhigay ilmahooda markuu soddonba bilaailkay noqonaya wuxuu ihi wahada min shumi alaabaa'i cala alabnaa dhibaataday aabbayaalku dembigay galeen carruurta qaabka u saamay ile wanaagga iyo salaaxahu ilmuhu saamaynaya wa kaana abuuhumaa saalixa aabbaha dafeetadu geystay iyo dhibkuu geystay inuu kusoo gaara laga yaaba fi lcuquubaat addunyawiya laa aakhira aakhira lagama hadlaayo masaa'ibka dunyawiga inuu wax kaa garaa laga yaabaa oo eeqo iyo cudur uu aabbaha qaba iyo qadari iyo dhibaato u geystay cilmiha laga gooyo fi dunya ama aakhira soo maaha nin walba wixiisa lagu xisaabahaya marka wahada min shumi alaabaa'i cala alabna ibnu qami farciisoo dhan ba ka daatay maxaa nabi maxamed idin geey marka waa yahay ilkiisa idin geey fajaraxuu wajha wejgiisibay dhaawaceen wa kasaruu waxay jabiyeen rabaaciyatahu dhooshiisii alyumna rabaaci waa dhoosha foolka iriga ku xiga micida udhexeeya foolka dhool baa layihada midaas wey yani foolka iyo micida iriga dhubana udhexeeya dhool baan u naqan inagu dhooshaas wey rabaaciyadu wa kaanat isufla midda hoose dhoosha hooseyna ka jabiyeen wa hashamu waxay riiqeen gaaladu albaydata halmadkii ama koofidberaadkii calaa ra'sihi goofgaradu uu qabay nabiga dhagax ku jabiyeen bur weyn bay ku dhufteen ilaa madaxiisii ay dilaacisho hoosu gashay waramowhu waxay ku tuureen markay wax kala waayeen bilxijaarati dhagax bay ku tuureen dhagaxya waa weyn bay ku dhufanayeen seebtii baa kari weeyey oo warmii baa kari waayey oo waxay dhagaxya marka oola tageen kun dhowr kunoo nin baa nabiga keligii weeraraysa laba nin laba iyo toban nin baa hortaagan ansaariyiin maxay qaban karaan xataa waaca waramahu waxay ku tuureen cafan bilxijaaj dhagaxay ku tuur xataa waaca lishirqi ilahu nabigu dhinacu dhacay nabigu tiir namarkii ka batay buu dhacay haddana saxaabada qaaday oo wasaqada nabigu uu dhacay fii xufratin god ku dhacay oo meel xufri goodka ka mid a ah allatii kaana abuu caamir alfaasiq yakiidu biha almuslimiin goobtii lagu dagaalami wuxuu ka qoday godad boholu ka qoday sunta ugu dhacaan waa nin shaydaana bohol buu qodhayaa caws buu kuu saari wuu sidii jiirkii iyo dooligii baalkii walada ahaa meersamayna goodbu intuu qoday buu carin korka nooga saaray fardihii baa ku dhacaaya geeli baa ku dhacaaya muslimiinti baa ku dhacay meesha muslimiintu badnaayeen buu ku qoday habeenkii intuu qura u diyaariyey waa imtixaan nabigaa god noocaasi ku dhacay allatii xufarkaasoo kaana u abu caamir alfaasiq yakiidu mid ku dhaqra bihaa godadkaasi almuslimiin fa akhada calayhim biyadihi cali baa gacanta qabtay oo nabiga ka waxtadanahu waxaa nabigu xumbaartay oo eh, boga geliyay iyo beerka ixtidaamku ruux inaad hab siiso wiyood gacmaha ku qaadod xabadka aad geliso talxatu bn cubaydillah baa nabiga qaaday calimo gacantuu qabtay nabarka nabiga ku dhaca haddii aadan ku dhaca ma kaceen mana noolaadeen labana arkeen laakiin waxaa weeye zuhri wuxuu odhan jiray waxaa nabiga ku dhacday maalinkaas sabciina sayfan duriba wajhu rasuulillah wejiga keliya intaa wejiga ah nabigu waxaa kaga dhacay toddobaatan sayfood toddobaatan seefood baa intaa wejiga ku dhacday lama arkeenba laakiin labada nin aan kuu sheegay cadcadaa yaa hawlo badan qabanay laakiin weji aadame saddex seefood ka badan ma qaado zuhri wuxuu ihi duriba wejhu rasuulillaahi yowma uxudin bisabciina sayfan waqaahu allahu sharaha kullaha waa mursal qawi ah sida xaafidku sheegay mursalka zuhri waa min adbat innaasi fi lmaqaasi marka la marayo maqaasi la waranay wakaana ladii tawalla adaahu dhibka nabi maxamed ninkii tawaliye u daraa wuxuu ahaa camr ibnu qania ayuu ahaa wacutmi waqaas zuhri waqiila waxaa layidhi ina cabdulahi bn shaab zuhrina camu muxamed muslim bn shaab zuhri huwa ladii shajac waana sugan tahay raggaas ragga ka qayb qaata nabiga dilkiisa iyo dhaawiciisa ka qayb qaata marka nabiga wuxuu gaaday lasoo ururay siduu xaafadku u urushay wejiga nabiga waa la dakray dhooshiisi waa la jabiyey jabiinkiisa waa la dhaawacay meeshan dhafoorkaana dhaawac xun baa nabiga ka gaadhay bishintiisa hoose way dilaacday bishintan hoose way dilaacday waxaa kaloo dhaawac gaadhay garabkiisana waa baxay garabkanna nabigu waa kala baxay nabarka gaadhay wuu kala baxay lowga dhaawac baa ka gaadhay oo markuu dhacay baa nabigu dhagax ku dhacay dhagaxi baa dilaacshay intaasoo dhaawaca waa wixii nabiga gaadhay wey jugta kale ku maqan ee ilaahay ka badbaadsay ila gaale inay dilaan o baabaashaan bay rabeen ilahay baa ka badbaadsa oo aad bay u badnayd wa qutila musca bnu cumayr ayaa la dilay bayna yadayhi nabigu hortiisaa lagu dilay asagoo calankii muhaajiriinta wada fa dafaca alliwa wuxuu u dhiibay suubano ilaa cilmi qaalib buu u dhiibay wa nashabat waxaa dhegtay ama tiinbatay mukuuratay xalaqatan laba xalqadood yacni laba xalqa wey ama laba qodob oo min xilaqi lmikfari amburbireedka ama halmadka kamida fi wejhi markii nabarkii madaxa managa lagaga dhuftay baalku waa silsilad koofiyad bir ama oo laska qabo waa silsilad la sameeyey sida saacadda xakabyada oo kale u leeyahy silsilad qabiisaan loo tiro waad gashanaysaa waana silsilad koofiyad madaxa la gasho laakiin silsilad bira ka samaysan xalqada la susuray bir susuran weeye birtaa marka haddii xoog wax lagu dhufto way ku gelaysaa waa inaad baxaysa intay ka baxda meesha ku jirta ee meesha ka horraysa jecsan gelaysaa ilaa wax weyn baa soo calaadinaya wax weyn hadduu soo cadaadiyo meeshu diricsan bay ku rixmaysaa marka laban birood baa nabigu dhaforsi galay wanashabat waxaa mudday weeye ama gashay xalaqataani laba biroodoo min ciiq ilmaqfari ee halmadkii ama koonfidbirada ka mida ah, fii wajhi wajhi nabi soo gale fantazacahuma waxaa soo siibay abu cubayd bn jaraax baa isku daya inuu soo siibo ilkihiisa kusoo siibo tii la bixin waayo oo gacan lagu dhayay oo la malmalay oo la sulsuliyay baa laga samray afka kusoo qabtay ilkahabuu ku wacada calayhima waana qaninay xataa saqadat haniyataahu labadii fool baa soo raacay birihu intay fogaadeen yaa xoogu u soo jiday baa birihina soo baxeen labada foolna waa ka dhaceen saacada laga bilaaba ganay buu noqday abu cubayda labada fool waa dhaceen min shiddati qawsihima muquurashada ay muquurteen daraanshaheeda fii wajhi way ku libdheen bir aad soo jeeda waxay foolash u raacahayaan waxaa weeye biruhu meel fog bay galeen nabigana aad bay u xanuujiyeen marka sidaasuu ku soo saaray wamtasa maalik ibnu sinaan ayaa nuugay oo muudsaday waalidu abi saciidin khudri min wajnatihi dhiiggii halka ka socdayna marka wax lagu duwajeen la waayey afku la galay maalik ibnu sinaan waa abu saciid aabbihii sacad ibnu maalik ibnu sinaan wamtasa waanu muufdo waanuga wamaala bnu sinaan waalid abi saciid ahaa adama dhiiggiiba nugay dhafoorka nabiga dhiigga ka socdeen afku la galay waa bus nabigu marka iska tufbuuri iska tufbuuri dhiigga markaasuu haye nabi alla wuu la sii jiray markaasuu laqay tuu la sii jeestay buu dhiiggi wuu diray nabi wuxuu idhi ma dirta haa jirkaada naari taaban mayso fa maata cala tawxiidi washahaadati wasalaam marka dhiigaygo jir uu galay naaray taaban mayso fa kaana kaali saxaabadu marka hawshaas cabdulahi dhiigga nabiga cabay wa adrakahu lmushrikuun mushrikiintii baa soo gaaray nabiga markay arkeen uu weli nool yahay ba haddaan dhambar iskugu taga hala jilo meel hala saaro yuriiduuna iyagoo doonaya maa shay allahu ilaahay subxaana wa tacaala xaa'ilun u diidayo u teedayo baynahum wa baynahum wuxuu alla uu diiday oo uu ka hortaagan yaba isku dayahaya waxay rabaan nabiga inay dilaan oy adduunka dhaafiyaan allana ma ogolo in dhib loo geyso oo uu kufo oo uu xanuunsado oo ajir uu ka helo oo uu sabro waa la ogolaya laakiin inaad dishaana oo dulaysataan wax dhacaya ma hawsha allah ka digay faxaala waxaa teedada hawsha duunahu duuna rasuul nafarun min almuslimiin koox muslimiina nabiga ku geelaamatay ku dagaalantay naxwu casharatin xataa qutiluu labiyo toban bay ahaayeen sida sawaabka xafidka taxaqiijiyey labiyo toban ansaariyeed iyo talxa ibni cubaydillaah iyo sacad ibni waqaas zuhri laba qurashiyiina iyo labiyo toban ansaara bay ahaayeen afariyo tobankaas markaasay galow soo kuuriyaan markaasuu nabigu yaa laga difaaco oo janna a lagu bishaareeyaa wayakuuna rafiiqii fi ljanna rafiiqii fi ljanna markaasay waaxidan tilwa alaakhar u shiideen ansaartii labayo tobankiiba nin baa dhaqaaqaya yuqaatil oo yudaafic markuu celiyo way dilayaan haddana way soo hal ninba waa furiyo wux moog tahay hadday awood leeyihiin oo niman quman yihiin toddoba qaban lahaayeen saddex kunoo nin baaba tiiri ayagoo konton ama lixdan ama boqol oo nabiga qabtale ama dila baa hallin ku bukanaya ninkaasa dhex qaadi oo xaggu dhagaasi kala yaacahaya kadib haddana soo caraabin haddana ninkaa lagu sii daynaya nin baa lagu qarxinaya siduu nabigu labayo toban kulma u qarxin yaa saxaabada kala yimaadeen markay labayo tobanka ansaari shahiideen ee wuxuu arkay in labadii qurayshna ay nool yihiin balxa nool iyo sacad markaasuu yidhi eh, inii araa ananii inaa lam eh, nunsif asxaabana raggii saaiib garsoor ma abun ayagu inay dhammaadano jeedaan innaguna aanu lahay dalxiyo sacadow ma gartu waxay ayagu hadday leedaana waynaan leeanno laakiin ma quruxsana ayaguna inay dhammaadeen annagu inaanu soo taagannahay marka wuxuu dareensiinayaa in shahaadadu ay fiican tahay oo meeshay nimanka ay mareen in la maro ay munaasab tahay uma jaaladahum dalxa baa la dagaalamay ay qaatalahum xataa ajhadahum canhu xataa ajhadahum ilaa uu ka cabsiiyey shaadasatiisu waa in dhiciskoo kale waxaa la dilay ee dhiciska isagoo shiinkiisi gaar la soo tuuro yaa ijhaadka la yihahdaa marka waxay ku talagaleen si dhammaysta nabiga ina uga farxashaan oo dilaan laakiin hawshii waxaa ka dhicisiiy oo ka hor istaagay dalxa keligii u taagan gacantii baa halal wuuna ku faantami jiray waagii dambe cumar baa waagi dambe kacala wuxuu ihi talxa ibnu cubaydillaah wixii uxud ka dambeeyeyna kiir baa maalinka uxud markuu sidaa u dagaalamay oy gacantu qallasho ingegtay oo nabigana u yidhi qad awjaba talxatu ee uu u dhigay qurayshna keligii uu ka soo hadhay maalinka markii nabiga wax difaacan la waayey wixii intaa ka dambeeyey kiir baa galay haddii aan anagu eh, eh, dalxa u dhiibtaan dowladda islaamka ood amiir oga dhigtaan way fiican lahayd lowlaa bahwun fiihim xoogu yar kiimid baa galay mooye waxayna ka soo gashay muur gacantii ku goday yowma bay ka soo gashay halkaasaa laga maaqay waagu nin iska fiican buu ahaa laakiin wixii intaa ka dambeeyey cirkuba isgeeyey waa saxaabada hadlahay adiga hawl kuu bannaan maa inaad tira dalxa wukibsama dhigi kartay ragil maadeera oo iska warqaba oo aqraana wada hadlayo isxibaalinaya adiga hawl kuntaalla lama hawshaa maaha dalxa maalinkaas bacdarka waa lagu kala baxay watarasa wuxuu ku gaashaameeyey abudujaanatu calayhi cala rasuul bidahri abudujaana gaashaan wuxuu oga dhigay nabiga yuu gaashaan dhabarkiisa oga dhigay nabigu ku hagoogto tarasa ee jacala dahrahu tursan gaashaan buu oga dhigay bidahrihi wanablu leebkuna iyo gamuunkuna yaqacu fiih fii dahri ilaa uu zayd u yidhi kashiidaan moodaa dhabarkiisa waxa ka taagan wahwa laa yataxara nuucsan maayo intaasoo waray leeb baa kudha hadduu nuucsado leebka nabiga ku dhacahaya ansaari warkeeda war la yaqaano wey sheekhu wuxuu yihi wa usiiba yowmaidin maalinka waxaa la asiibay caynu qataada min nucmaan ayaa ishibaa dhacday fa ataa biha rasuul lahi u keenay ishibuu soo qaaday markaasu iyadoo bannaanka taala gacanta kuwad nabiga u keenay faraddaha calayhi biyadii nabiga ish intuu qaadayba meeshale u ka xidhiiyey qababa talaqaad meesha qabo wuu geliyey ilahay buu u baryey xiidahdu ay qabsatay wayba rakibantay wixii baa ka soo daatay waaba il quruxsan dhiiggii dhacaamna ma laha wa kaana waagii dambe waxay noqotay asaxa mid ka fayoobasha badan oo ka aragti dheer caynayhi asaxa caynayhi labasa indhood midda u fiicanee u aragti muxuuha wa axsanahum mid ugu wanaagsan wa sarakha shaytaanu intaasu wuxuu sheegay sheekhu dhammaan meesha ku sheegay waa aathaarta xadiis abi daawuud wa sarakha shaytaanu shaydaan baa qayliyey biaclaa sawtihi dhawaq dheer waxyaaba u daraa waxaa kamid ah muslimiintu ay baacsadeen gaaladii ay ku dhawaadeen meesha mucasarka iyo haweenkii yaa nin cod dheer wuxuu yihi cibaad allah ukhraakum addoommihii ilahi gadaabaa laydinkaga yimi ay fiiriyeenba muslimiinta kale daba socotan bay arkeen ayagii baa isku jeesaday intaan weli gaalo ay soo gaadhin ciidankooda daba socday ee geedanka ama difaaca dambe ah waxay u qaateen hee cadowgaa ka soo galay ila shaydaan wuxuu yihi fii ukhraakum way soo laabteen ayagaa soo iibeen seebtabaa isqabatay waalid xudayfa meesha ku shiiday rag ka mid ayaa lagu dilay haddana waxaa soo jabay fardihii gadaal waxaa ka yimid hee gaaladii hore carartay markaa laba dhabkaasaa meesha ka dhacay wasaraqa shaydaanu bicala sabab inna muxammadan qad qutila muxamedna waa la ku dhawaaqay sacad baa ka sheekeeyey markaan maqlay buuri waxaan gaadhayba inaan naftayda difaac xataa amuuta ama aan badbaada buuri meclo aan keligii keligiiba meclaba dagaalamay buuri boqol boqol nin saa isu difaacahay isu difaacahay yaa soo maray buuri markaasuu yidhi nabi maxamed baa ku raadinaya oo nabigu ma nool yahay baan buuri ma nool haa wuu nool yahay markaasaan orday buuri meeshii tegay ansaar laba iyo toban oo nabiga hor taagan ugu tagay ana maxamadan qad qutil marka cali baa isna ka wuxuu markaan maqlay nabigu waa la dilay ayaan orday buuri shuhadadii meesha yaalay baan dhex qaaday waan ka waayay dhaawacii baan ka waayay nabiga waxaan nabi maxamed muusan cararine ilaahay baa rafciyisay nabiciis markaan caasinay oon difaaci weynay oon amarkiisa aan khilaafnay oon jabnay baa ilaahay tumoo carooday nabigu waxaan qaatay bui xaq inaan dhinto marka waa yahay mar haddii nabigu dhinto la qaaday nabiga hadii lasii qaaday ama u dhintay adduunya ma jirtiin meel meeshan dhowr boqol ku dagaalahayaan baan foo degeliyin buuri taan isku tuuray show meeshabaa nabiga lagu ceeshanaya ciidankan gaalada ee meesha ku xoonsan ee mudruaa neef ku dhintay aad moodo nabigaa meesha ku jira markaan dhex qaaday meeshaon seefta kula weyraxay baa nabigii keligii iyo ansaar dhowr iyo tobanoo nabiga la joogtaan ugu tagay lagu kala tagay meesha iyada ninka u horreeya nabiga garta kacab buu ah kacab meel gaari doonaa nabigu waa la garan lahaa kacab baa nabiga socodkiisii garta markaasuu yaa cibaadallah abshiruu fa ina hada rasuulu llah aamus haddii ah, nabiga la ogaado ayagun waa baaba'ahayaan saxaabadu oo meeshaasa la soo weeraray waa lee'anaya nabigana dhiibi mahayaan ayagun waa dhammaanayaan nabiga aamismo kadib wuxuu hi kacabu ii badel helmadkaada diriijkuu kacab qabay uu nabigu ka siibtay kiisibu u xihay dariiska nabiga markaan qaatay waxay u dhacday buu intii ka dambaysay labaatan dhowr waran bay u dhacday kulluhum yadunnu annii rasuulu kacabnu maalik ashaacir alansaari nabigu wuxuu qaatay hubk dareefkiisii idan waa nabi maxamed waa ka raaca lahay ciidankii gaalada dhan raacay labaatan waran baa ku dhacday isagoo lamada inuu yahay rasuulka ilaahay nabigu waagi dambe waa ka nastay muxuu ahaa weerarkii iyo muxuu ahaa iyo warankii dambe waa ka nastay saxaabada hawshaa diyaar buu yihi waa lagu intii lagu meeneeya lagu gelinhaya haddii mujaahidka ku gartaan intii lagu meeneeyo yaa qurihii hawshaa waa ku baxa wadaad miskiino asagoo haddee neeftu ay ka socoto ama tuunju ku fadhiya oo ku odhanaya mxuu ahay idinku maad jannada raatataan nabi muxuu raatan waaye markuu saxaabiga miinaynayo ee hal midku u dharkiisii asagu muu galo ruux ajir ninkii loo gartaa gelay mujaahidiintu markay tashadaan ninkay miineeyaan dhahaan hawsha adu habee ilaahayna ogu dhowowba inuu galo wey nacnacalayaal warkood la weydiin maayo wareersanoo meel ay u socdaan ay garanayan kulma barays iyo fiilo meel suranhay waa idiin sheega hawsha iyada kasoo bixi halkan geli kasoo bixi halkan geli howlahaas inaad la socota miyuu jiddan wawaqaca waa dhacay dalika arrinka uu shaydaanku ku dhawaaqay ana muxamadan qad qutil fii quluubi kaiirin min almuslimiin wuxuu cali wariyey in bacdu saxaaba ay iska fadhiisteenba intay iska lugeeyeen bay buurta hoos iska fadhiisteen maxaa jira haddii maxaan nabiga dhibin maxaan ku dagaalamaynaa dhammaanta hawsha niman seeftu baa ka dhacda waa xajin waayeen niman wayba iska tahay madiina iska aadeen nabigu mar hadduu dhintay maca salaamay dhe wax damba sacad ba wuxuu ku ihi mucaad muutu calaa maamaata caleyh maxamed nabigu diintu waa laydiin sheegay hadduu nabigu shahiiday oo u dhintay idinku maad ku dhimataan wadadii midda kale diintani ma nabiga ku xidhnay soo laydima sheegin oo madan islaami oo wax maydan garanaa intaa ku dhinta kuna dagaalama horaan baaba shirki iyo kufri iyo jaahiliyad ku dagaalami jirteen iimaanka maa ku dhimataan horaan maxaad hayseen carab baad kala baaba'deen oo isku baaba'deen yuhuud baad soo dagaalanteen xuruub dhowr sano socday afartan sano mi'ata sana dagaal socda baa idinoo mid baa boqol iyo sano jirsaday shirki baad ku dagaalami jirteen hadda tawxiidka maa ku dhimataan maxamedna waa fard min afraad almuslimiin amiirkiinni baa noqday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wafara akaruhum muslimiintii badankood baa cararay wa kaana amru llahi qadaran maqduura arrin ilaahay uu oh, qadaray buun ahaa habeen dambaynu insha allah tacala fafaahin doonaa hada bilahi towfiiq